alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu joognay gebagabadii kitaabkii attibyaanu fii aadaabi xamalati alqur'aan kitaabku wuxuu ka koobnaa toban baab sagaalkii baabee hore waa soo maray baabkan dambana waa kii ugu dembeeyey marka baabkani wuxuu ku saabsan yahay dabdiga asmaada iyo luqaadka kitaabka ashyaada ku soo arooray asmaada iyo magacyada iyo alfaadda ku yimi ama tafsiirkooda iyo macnahooda ama dabdigooda ayuu ku saabsan yahay marka wuxuu noqonayaa un baab taabic ah oo kitaabka iska raacsan buu noqonaya ashyaada uu sheegayana dhammaan waa waxaynu soo marray laakiin imaamu nawowi baa caada ahaan wuxuu isticmaalaa kutubihiisa qaarkood inuu raacsiiyo qeyb dabdi ah iminka arbaciinkao kale markuu alifay mala dabcadaha badankooda waaba ka go'an tahay oo way ka dhacdayeen wuxuu ku daray qayb dambeoo uu ugu talagalay dabdiga iyo kelimaadka qaarkood sida loogu dhawaaqayo iyo sida loo xarakaynayo iyo macnaha ay leedahay aksaru tabacaat way ka dhacday qadarkaas dabcadaha qaarkoodoo mawdicii uu nawowi ku qoray ka soo naqliyo ka soo raro kitaabka ku wasacay oo meelihii mid walba ay uu ka qabanayey hoos dhigayna waa jiraan badankuna waaba ka madhan yihiin mid naadira ayuunbaa waxa dhacday inay sidii sheikhu u qoray u daayeenoo qaybtaa dabdiga ku saabsan ee arbaciinka taabica u ah ay ku daabceen dabacaadka sidaas sameeyeyna waa naadirba minhaajkoo kale markuu qoray wuxuu qoray daqaa'iqulminhaaj risaale yar oo la yidhaahdo ayuu qoray iyaduna waxay ku saabsan tahay alfaadda minhaajka ku soo aroortay bacdi ka mida ah sida loo dabdinayo iyo macnahay noqonayso kitaabkan laftiisa waxa uu raaciyey baabka tobnaad oo ku saabsan fii dabdi alasmaa'i waallugaati almadkuurati fi lkitaab calaa tartiibi wuquuciha kitaabkanna wuxuu u jeedaa kan hadda atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan buu u jeedaa riyaadu saalixiinkao kale waa ku wasacay isaga oo qayb dabdiya waa leeyahay laakiin mawdica markuu joogo maadaama kitaabkii yaro roon yahay kelimaad badanna dabdi ama tafsiir ay u baahan yihiin mid walba baabkeedu ku sheegay mawdica uu joogo ayuu xadiiska markuu sheego ku hoos sheegaa laakiin qayb gaara kama dhigin kutubahan kale laftooda waxaa fiicnaan lahay saas oo kale tacliiq ahaan inuu ugu dhigo ayaa mala roonaan lahayd marka wax inagu cusub ma laha laakiin si gaara ayuunbuu sheikhu u soo gaar yeelay albaabu alcaashiru fii dabdi alasmaa'i waallugaati almadkuurati fi lkitaabi calaa tartiibi wuquuciha baabka tobnaad wuxuu ku saabsan yahay magacyada iyo luqooyinka kitaabka lagu sheegay sida loo dabdinayo ama loo xarakaynayo calaa tartiibi wuquuciha xaal loo raacayo siday kitaabka ugu dhaceen oo siday u kala horreeyeen baa loo kala hormarinayaa si cashwaa aan muratab ahayn sheikhu uma sheegaya alfaadda ee ilaa muqadimadu kaga soo bilaabayaa kelmadiba kelmadday ka horraysuu ka horraan sheegaya yacni saas yadaabuu deed markaa ama fasirayaa ama uu xarakaynayaa oo uu sheegaya sida loo xarakaynayo asmaadoo kalena dabdi bay u baahan yihiin oo waxay yidhaahdaan culammadu tasxiifku waxa uu ku dhaco waxa ugu badan asmaada marka wax uga baahi badani ma jirto asmaada in la xarakeeyo sida loogu dhawaaqayo ama loo yidhi in la sheego wax uga baahi badani ma jirto waayo asmaadu waa shay un laa yadkhuluhu alqiyaas magacyada qiyaas ma galo maadaama aanu qiyaas gelin sida isimku marka uu yahay dabdigiisa in la ogaado waa loo baahanya wa hiya kasiiratun wa istifaa'u dabdiha wa iidaaxiha wa bastiha yaxtamilu mujalladatan dakhma wuxuu idhi way fara badan tahay asmaada iyo luqaadka kitaabka markaa ku dhacday oo u baahan in la dabdiyo ama in la sharxo waistiifaa'u dabdiha wa iidaaxiha xarakaynta la xarakaynayo la dabdinayo bimacnaa la xarakaynayo oofinta la oofiyo la dhammaystiraa wa iidaaxiha iyo caddaynta la caddaynaayo in la dhammaystiraa wa basdiha iyo faahfaahinta la faahfaahinayo in la dhammaystiraa istiifaagu waa dhammaystir weeye taaduna waa hoos dhigantay waa istiifaa waxaa la wasniye istiicaab iyo istiilaa iyo ayaa la wasni ah istaycaab hadhow ha odhan ama istayfaa ama istaylaa laxnay noqonaysaa haddaad ta'da kor dhigto taadu waa hoos dhigantahay tahay yacnii istawfaa istiifaa'an waa masdar qiyaasi ah istawlaa istiila'an yaxtamilu mujalladatan dakhma in arrinkaa la wada oofiyo la dhammaystiraa wuxuu aqbalayaa mujallad weyn kitaab weyn oo mujallad ah ayuu aqbali karayaa oo haddii la faahfaahiyo laakinnii ushiiru ilayha biawjazi alishaaraat ha yeeshe waan ku tilmaamayaa buu shiikhuu yidhi ee tilmaamaha kuwa ugu kooban baan ku tilmaamayaa kuma tiigaalayo aad uma faahfaahinaye e erayo lagu cabbiro wax lagu tilmaamo kuwa ugu kooban baan ku tilmaamayaa buuli allabiibu yafhamu bilishaara waata la yidhaahdo ruuxa caqliga lihi wuxuu wax ku fahmaa bilishaara tilmaan wax loo tilmaamo ayuu ku fahmaa wa armuzu ilaa maqaasidiha wa armuzu ama wa armisu waaba catale weeyaan oo yacni facala yafcilu iyo facala yafculu labadaba waa ku yimaada wa armuzu ilaa maqaasidiha waxaan tilmaamayaa maqaasiddeeda iyo ujeeddooyinkeedaan tilmaamayaa kelimaadkaas iyo asmaada iyo lugaadkaas biakhsari alcibaaraat waxaan ku tilmaamayaa kelimaad lagu cabbiro wax kuwa ugu kooban baan ku cabbiraya oo ku tilmaamaya ramsigu waa ishaaro waa tilmaan marka waxay la macno tahay uun hadalkii hore uu sheikhu kuu sheegee yacni nowcan maa yacni tacbiirkii haddana markaysagaa si kale u cabbiray wa aqtasiru cala alasaxi fii mucdami alxaalaat wa aqtasiru waxaan ku gaabsanayaa cala alasaxi qowlka asaxa ah baan ku gaabsanayaa fii mucdami alxaalaati xaaladaha badankooda wixii tafsiirka kelimaadka iyo ku saabsan waxaan ku gaabsanayaa qowlka ugu sixada badan xaalaat waa jamcu xaala xaalaa la jamciyo xaalaat lagu jamciyey culammaduna waxay yidhahdeen alxaalu yu'annasu wa yudakar xaal mar waa la ta'niisiyaa oo dhadig baa laga dhigaa walow lafdigeedu waa mudakar ha noqdo ama taa u faariqaba ha la raaciyo marna waa la tadkiiriyo lab baa laga dhigaa xaalatun marka la yidhaahdo la ta'niisiyo waaba iska caddahay inuu markaa mu'annas yahay laakiin xaalun marka la yidhahdo lafdiga mudakarka ka yahay buu wuxuu u fasirmi karaa macno mudakar ama macno mu'anas buu labada mid walba u fasirmi karaa idaa acjabatka xaalun min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya waxaa ka mida iyadoo xaal oo aan ta'da la raacinin mu'anasnimo looga jeedo qowlka shaacirku uu yidhi idaa acjabatka hadday ku cajab geliso xaalun min imri'in xaalatun ma odhan ee xaalun buu yidhi haddana ficilkii waa u taaniisiyo taa u taaniis buu ficilkii geliyo acjabadka ayuu yidhi acjaba kama odhan marka wuxuu ula dhaqmay xaal inuu mu'anas yahay buu ula dhaqmay idaa acjabadka xaalun min imri'in yacni hadday ku yaabgeliso shakhsi xaaladii hadday ku yaabgeliso fadachu iskaga tag wawaakil amrahu walayaaliya waxaad u tala saarataa arrinkiisa iyo habeennada isu tala saaro yacani waxa weeye waxaad u daysaa markaa xaaladaha iyo wakhtiga u dah dhoola yaraadaa soo dhici weeye marka hadda intuu ta'niisiyo xaalatun yidhi buu xaalaatun ku jamciyey wa aqtasiru cala alasaxi fii mucdami alxaalaat fa awalu dalika fi lkhudbati kaa la soo sheegay waxaa ugu horreeyaa khudbadda kitaabkao muqadimada abuu ku sugan yahay alxamdu erayga alxamdu alsanaa'u bijamiili sifaat waa ammaan cid lagu ammaano sifaad wanaagsan lagu ammaano uma keenin tan luqaad kala duwan inuu inoo sheego ee wuxuu u keenay tafsiir uu kelmadda fasiraya xamdi maxaa looga jeedaa ahlucilmiguna waxay yidhaahdaan waxaa jira xamdi iyo madxi baa kala jira xamdi iyo madxi mid waliba waxay ku saabsan tahay wanaag cid lagu ammaanayo bay ku saabsantahay laakiin wanaaggaasi wuxuu u qaybsamaa in marna lagu jecel yahay oo lagu qadarinayo oo lagu weynaynaayo wanaaggaas lana tilmaamayo wanaaggaasi inuu yahay wax ikhtiyaariyo isagu markaa uu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa iyo doonistiisa kula yimi marna sidaas ma aha oo shay aan ikhtiyaarkiisaba ahayn baa lagu ammaanaya ama iyadoo tacdiim iyo markaa jacayl aan u wehelin ayaa markaa lagu sheegayaa inuu markaa wanaagsan yahay marka midna madxi bay noqonaysaa midna xamdi bay noqonaysaa madxiga waxay noqonaysaa waxaad tidhi masalan hebel waa qurux badan yahay inuu qurux bato ma isagu wuxuu doortay oo doorashadiisa ku timi ba mise waa shay aan doorashadiisa ku imane ilaahay uu sida u abuuray ruuxu sida loo abuuraayo isagu ma dooran khiyaar iyo iraado kuma leh haddii qurux iyo wanaag lagu sheego oo la yidhaahdo wuu qurux badan yahay xamdi noqon maysee madaxay noqonaysaa waayo ficil ikhtiyaariya ma ahoo isaga khiyaarkiisa ku dhacay oo isagu isyidhi qurux badnow ou sidaa ku qurux badnaaday laakiin hadduu ficil ikhtiyaariya arrinku yahay oo khiyaarkiisa uu ku dhacay jamaalulfacaal ayna raacdo in ficilladaa wanwanaagsan lagu jecel yahay oo lagu weynaynayaana ay raacdo xamday noqonaysaayee madxi noqon mayso waa furuuqda culammadu ay u sheegaan madxi iyo xamdi ayay markaa ka mid tahay weliba si kale haddaynu u tilmaanno xuruufta isku mid bay ka yihiin xamdi iyo madxi mid waliba waa saddex xaraf waa miim iyo xa iyo daal ee tartiibtay ku kala duwan yihiinoo midna xa'daa horraysoo miimkaa ku xigoo daalkaa ugu dambeeya midna miimkaa horreeyooo daalkaa ku xigoo xa'daa ugu dambaysa laakiin waa isku xuruufee tartiibtuunbay ku kala duwan yihiin sida xuruufta loo kala hormariyey madxun iyo xamdun yacni saas weeye marka culammadu markay tacriifinayaan xamdi waxay yidhaahdaan waa alsanaa'u biljamiili alikhtiyaariyi calaa wajhi altacdiimi waatabjiili waalmaxabbati waa ammaanta cid lagu ammaano biljamiili alikhtiyaariy shaygii wanaagsanaa ee khiyaarkiisa ku dhacay iyo doonistiisa ayaa lagu ammaanayaa oo la leeyahay wax wanaagsan baad samaysa ammaantaa lagu ammaanayana weliba waxa raacda in lagu jecel yahay oo lagu weynaynayo o lagu tacdiiminayo marka waxay noqonaysaa xamdi bay noqonaysa marka nowcan maa cibaarada uu sheikhu ku cabbiray alsanaa'u bijamiili sifaat xoogaa markaa in lagu sii daro qadarkaa kale ayaa markaa fiicnayd alkariimu fii sifaati illaahi tacaala kariim oo sifaatka ilaahay ku sugan qiila waxaa la yidhi macnaahu almufadilu nusakhu waa kala duwan yihiin nusakha qaar waxaa ku sugan almutafadilu oo ta'abay gelinayaan marka waa kii siyaadada lahaa iyo dheeraadka iyo fadliga oo dheeraad iyo fadli u sugnaadeen ama almutafadilu kii nicmaynaayoo yacni fadliga bixinayay almufadilu marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa kii ashyaada kala fadilayey ashyaada kala fadilayay almufadalu haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa kii la fadilay oo bimacnaa fadliga iyo korraynta lagu sheegay inuu isagu fadli dheeraada leeyahay kii lagu sheegay waxaanan u malaynayaa in markaa macnahaasi ansab u yahay mufadil iyo mufadal marka la sheegaayo kariim haddii la fasirayo almufadal in lagu fasira uga ansabsan in almufadilu lagu fasiro waa jirtaa ilaahay inuu wax kala fadilo waa ashyaada fadliga le ilaahay baa fadilay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd nebiyada qaarkood baannu ka fadilnay barka kale tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd maalmuhuu kala fadilay oo wakhtiguu kala fadilay oo amaakintuu kala fadilay oo ashkhaastuu kala fadilay oo ajnaastuu kala fadilay yacni waxa weeye shay kasta oo fadli leh isagaa fadilay marka ilaahay waa jirtaa inuu wax kala fadilaa laakiin alkariim ma la macno tahay kii wax kala fadilaayey marka almufadalu kii la fadilo ee la sarraysiiyo oo bimacnaa lagu ammaanoo lagu sheegay inuu fadli u saaxiib yahay oo xagga sakhaaga iyo deeqda xagga juudka xagga marka waxa dulqaadka xagga karamka xagga yacni waxa weeye eh, wanaagsanaayoo dhan baa lagu ammaana kariimnimaduna intaba waa koobsanaysa almutafadilu haddii la yidhahdana waa kii nicmaynaayey weeye ee fadliga bixinaayay ama almutafadilu waa kii fadliga iyo ziyaadada u saaxiibka ahaa ee ka soocmay yacni cid kale oo dhan wa qiila kayru daalika sidaas si aan ahaynna waa lagu fasiray ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin alkariim waa kii dulqaadka badnaa deeqdana badnaa oo inuu yahay waasiculkaram deeqdiisaa badan dulqaadkiisaa badan yacni sifaatkaa wanaagsan ayuu u saaxiib yahay sidaa in la yidhahdo alkariimu fii illaahi markuu leeyahayna dee isim ilaahay waa tahay sifanimo inay tahayna waa lagu sifeeyaayoo sifanimona waa loogu sifaynayaa magacnimona waa loogu itlaaqaya waalmannaanu almannaan rawaynaa can caliy bni abi aalibin karama allahu wajhahu waxaan ka soo warinay caliy bna abi aalib ilaahay ha sharfa wejigiisii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen takhsiiska cali lagu gaar yeelayo karama allaahu wajhahu oo khulafaau raashidiinka kale laga gaar yeelayaa nowcan maa waa laga fiican yahay siduu alcallaamatu ibnu kasiirba ku odhanaya tafsiirkiisa markuu fasiraayo suuratu alaxzaab wuxuu odhanayaa takhsiiska lagu gaar yeelayo cali ibnu abi taalib oo khulafadii kale lagaga gaar yeelayo oo khulafada kale ka fadli badnaayeen wuxuu noqonayaa mid laga fiicanya buu noqonaya waayo baabutakriim hadday tahay shaykhaynkaa uga sii ansabsanaa oo uga sii mudnaa shaykhaynka waxaa loo jeedaa abubakar iyo cumar ayaa looga jeedaa qaar baa waxay yidhaahdeen karamallahu wajhahu waxaa loo odhanayaa weligii isagu sanab ma caabudin oo cibaadatul asnaam ma soo marin taa lafteeda haddii lagu socdo arrinuu la gaar yahay maahee saxaabada kale waxaa laga helayaa saxaabo badan oo aan soo marin cibaadatul asnaam ayaa laga helayaa marka arrinuu la khaas yahay ma aha cali ibnu abi taalib min bayni asaxaaba bale culammada qaarkood dood waxay ka qabaan khulafada markaysagaa inuu kala gaar yahay abulxasan alashcari marka uu yidhi maa zaala abubakrin bicayni ridaa weligiiba abubakar kama zuulin yacnii il raalli ahaansho inuu ku sugan yahoo rabbi ka raalli yahay culamada qaarkood cibaaradaasoo kale markay istishkaaleen waxay culamada ashaaciro qaarkood kaga jawaabeen abulxasan ashcari xukum caama uma odhanin cid kastoo islaamnimo ku dambaysa inuu yidhi weligiiba ilaahay raalli buu ka ahaa ee abubakar khusuuskiisu hadalkaa ka yidhi abuubakarna lagama hayo inuu sanam hore u caabuday alculamaa baa sidaa kaga jawaabay ama musallam ha noqoto ama yal noqon waxaynu u sheegaynaa in la yidhi oo la sheegay ayaynu u sheegaynaa laakiin naqli geesnaba caddaynayo ma hayno salban wa iijaaban marka waxaa fiican sida saxaabada kaleba radiallaahu canhu loo odhanayo in caliy bna abi aalibna saasoo kale loo yidhaahdo shaksi kastoo saxaabada ka mida ah sida loo odhanayo eh, radia allaahu canhu in calina sidaa la yidhaahdo ayaa fiican anna macnaahu mannaan macnihiisu alladii yabda'u binnawaali qabla su'aal waa ka ku bilaabaya binnawaali deeqda iyo waxbixinta ayuu ku bilaabaya qabla su'aali baryada ka hor oo iyadaan laba baryin oo waxba la weydiisan buu deeqda bixiyaa oo ku deeqaa wanaagga almannaan waxaa loo isticmaalaa almanni asal ahaan laba macnoy leedahay mid baase hadda loo jeedaa almanni waxaa loo isticmaalaa mar iyadoo loo jeedo tarsheegadka nicmo cid loo galay loogu tar sheeganayo oo loogu manno sheeganayo la odhanaayo miyaanan sidaa kuu samayn oo sidaa kuu yeelin oo sidaa kuu yeelin oo sidaa kuu yeelin oo nicmadii la xasuusinayo oo loo tirinayo manni sidaa waa loo isticmaalaa laa tubtilu sadaqaatikum bilmanni waaladaa waxaa loo jeedaa tii tarsheegadka ahayd baa halkaa looga jeedaa ismu faacilkeedana waxaa la odhanayaa almaannu baa la odhanayaa mubaalaqadiina mannaan bay noqonaysa ilaahay inuu manno sheegto khalqigiisa u manno sheegtaa jaa'is bay u tahay oo caqli ahaanna waa bannaan tahay sharci ahaanna waa dhacday oo caqligu diidi maayo ma mancinayo mustaxiil kama dhigaayo in ilaahay addoommadiisa iyo khalqigiisa u manno sheegtoo nicmooyinkiisa u tiriyo wax qubxiyo ku suganna ma jiro waxay kaloo culammadu yidhaahdaan rasuulka laftiisu inuu manno sheegto dhibi kuma sugnaa xadiiskiina waa ka qaataan allaahu wa rasuuluhu aamannu saxaabadii ay yidhaahdeen ansaarta ahaa allaahu wa rasuuluhu aamannu bacdu alculamaa oo yidhi laba qoloo kaloo ku manno sheegan karaa waa jiraan waalidkaa waa ku manno sheegan karaa sheikhaaguna waa ku manno sheegan karaa ijtihaadan baa culammada qaarkood labadaa ay ugu dareen almuhim araya manni mar waxaa loo isticmaalaa tacdaadu nicam nicmooyinka in la tirinayo tarsheegadkaa loo isticmaalaa macno labaad waxaa loo isticmaalaa almannu alictaa waxbixinta wax la bixiyo ayaa loo isticmaalaa hadalka cali bnu abi taalib wuxuu ku gaar yeelay waa kii wax bixinaayey intaan la wax la weydiisanbu wax bixinayey laakiin arayga manni wax bixin oo dhan waa lagu itlaaqi karaa laakiin noocii ugu sii fiicnaa ayuu si uu eraygu u sii qurux badnaado ugu fasiray oo cid intaad wax weydiisato wax ku siisay iyo cid kula kohatay wax siinta oo kugu bilowday adaan waxba weydiisan tee sii fiicnaansha badan labaduba waa fiican yihiin dee kaanad weydiisane kula kohda deeqda ayaa sii fiicnaansha badan noocaasaa sii fiican iyadoo aana deeqdii weydiisan inuu kula kohdo ruuxu waxay tahay mid sii fiicnaansho badan marka noocii sii fiicnaanshaha badnaa buu ku fasira marka almannaan waa kii deeqda badnaa waxaana ka mida deeqda badane u bixinaayo iyadoo xataa aan waxba la weydiisan inuu wax bixiyo ayaa ka mid a ila weydiinta iyo su'aasha deeqda ay keentay waxaa dhici karta nowcan maa makhluuqa markaynu sheegayno waa deeq gujo ku timi waxaa dhici karta dee inaanu aadba uga raalli ahayn kuu makhluuqa ahaa ee wax la weydiistay dabeedna wax bixiye iska jeed inuu isleeyihi laakiin haddii shakhsi makhluuqii wax bixinayo oo iyadoo cidi aynay waxba weydiisan uu deeqda dadka la kohanaayo waxaad garanaysaa inay taasi tahay deeq jacayl ilaahay ficilladiisu waa wada wanaagsan yihin inuu wax bixiyo iyadoo la weydiistay iyo inuu wax bixiyo iyadaan cidi weydiisanin mid waliba waa wanaagsan tahay waxase sii wanaag badan ila ficillada ilaahay waa dhici kartaa inay kala fadli bataanoo kala wanaag bataan iyagoo wanaagga ka simane taasaa sii wanaag badan aladii yabda'u binnawaali qabla su'aal marka macnaha loo jeedaa waa macnahaas watawlu alghinaa waasacatu tawlku waa haninimada hodan la noqdo wasacatu iyo ballaadhnaanta xagga xoolaha markaa ay ballaadhnaato xoolo badan la yeesho labadu waa isku macnay saca iyo hina waman lam yastatic minkum tawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat tawlan waxaa loo jeedaa sacatan wa hinan kii awoodi kari waayo xoolo lagu guursado gabadh xora lagu guursado taa awoodi kari waaya ee zinana naftiisa uga baqa waxaa loo banneeyey hablaha addoommada ah ee mu'minaadkaa inuu guursadaa loo baneeyey marka altawlu waa alghina waa haninimada ama waa hodonnimada adtuul baa ka duwanoo tuulku isagu waa dheerarka marka hadda tawl baa loo jeedaa ditawl ay dilghina wasaca waa kii haninimada u saaxiibkaa ah. alhidaayatu altawfiiqu wallutfu hidaayadu altawfiiqu waa waafajinta wallutfu iyo dhimrinta weey wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hadaana liliimaani allah waana hanuuniyey liliimaani iimaanka ayuu nagu hanuuniyey wa hadaana biliimaani iimaankuu nagu hanuuniyey wa hadaana ila aliimaani marka waxaa dhacdaa hadaa in mafcuulka labaad xaraf lagu gaadhsiiyo hadaa waxay qaadataa laba mafcuul waxaanu sheikhu sheegin in labada mafcuulba toos loo siiyaa waa jirtaa waxaana ka mid a ihdina asiraata almustaqiim mafcuulkii koowaad waa naadaf damiirka ah ihdina mafcuulkii labaadna waa assiraata labadii mafcuul yadoo toos u qaadatay mawdicaasaaba ka mid ah ihdina asiraata in mafcuulka labaad xaraf lagu gaadhsiiyaana waa dhacdaa marka laam baa lagu gaadhsiin karaa ilaa asalku wuxuu ahaa hadaana aliimaana marka liliimaani iyo biliimaani iyo ila ilaliimaani baa mid walba la odhan karaa wa innaka latahdii ila siraatin mustaqiim ilaa ilaa iyadoo lagu gudbiyey alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada laam iyadoo lagu gudbiyey oo mafcuulka labaad lagu gaadhsiiyey iyo iyadoo ilaa lagu gaadhsiiyey labaduba qur'aankay ku sugan yihin hidaayadu waxay noqotaa laba noocba mashhuur ah oo waa in la yidhaahdo hidaayatu altacliimi waalbayaani waalirshaad waa hidaayada caddaynta iyo barista ku saabsan iyo hanuuninta walikulli qawmin haada qolo walba waxaa u sugnaaday mid hanuuniyo ah bimacnaa mid khayrka u tilmaamo khayrka tusiya waa hidaayatu altacliimi waalirshaadi waalbayaan nooc labaadna waa jiraayo waa hidaayada hidaayatu tawfiiq waa hidaayada waafajinta ah iyo solansiinta qofka xaqa la solansiiyo oo qalbigiisa hidaayada la geliyo oo la tamkiiniyo hadda ta loo jeedaynaa taas weeye oo iimaanku inagu hanuuniyey waxaa loo jeedaa waa ina waafajiyey baa laga tilmaamaya innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adigu ma hanuuninaysid oo ma waafajinaysid iimaanka nebi muxammedow sala allahu calayhi wasalam kaad jeclaato hidaayadiisa qalbigiisa hidaaye ma gelinaysid laakiin ilaahay baa kuu doono hanuuninaya culamada qaarkood waxay yidhahaan hidaayadu waa afar nooc oo hidaaya waxay ku saabsan tahay ilhaam bay ku saabsan tahay khalaqa fahada waa abuuray oo waa hanuuniyey neefka yari markuu dhasho isla markiiba marka neefka hooyadii yacni xabkii ay ka leefleefto xabka ka dhammayso uu saa isu taagi karo wuxuu doondoonayaa naaskii siduu markaa waxa weeye addimadeeda hore iyo meelaha uu leefleefayo saa ugu socdu naaskii u tegaya deedna waa nuugaya imikuu soo dhacaye cidima tusinayaa baray waxay ka mid tahay hidaayadii ilhaamka ayd bay ka mid labada nooc aynu sheegnay ku dar hidaayada afraad waxay noqonaysaa in jannada markaa mid walba gurigiisii lagu hanuuniyo oo guriguu jannada ku lahaa ruux walba iyadoo aan cidina u tilmaamin cidina tusin ayuu suu weligii degganaan jiray buu u tegayaa ugu tibbanayaa siduu u soo u sii socdo ayuu gurigii daf odhanayaa guriga hallay tuso halkuu ku yaallaayo inuu yidhaahdo uma baahna sayahdiihim wa yuslixu baala ilaahay waa hanuunin doonaa xaalkoodana waa hagaajin doonaa waa tay culammada qaarkood markay aayadda fasirayaan ay yidhaahdaan mid weliba gurigiisa uu jannada ku leeyahay waa uga garasho badan yahay kuwa adduunyada degganaa yacnii siduu u garanayo gurigu adduunyada degganaa si ka badan ayuu gurigiisu jannada ku leeyahayna u garanaya laakiin badiba waxay sheegaan culammadu labada hidaaye kale ayuunbay sheegaan ee taa ilhaamka iyo hidaayada guriga jannada ah sida badan ma soo qaataan culammadu nusuusta badankeeduna waxay ku soo aroortay labada nooc hidaayat altacliim waalbayaan iyo hidaayat altawfiiq saa'irun erayga saa'irun waa bimacnaa baaqi baaqi bay la macno tahay erayga saa'ir ahlucilmiga qaarkood waxay erayga saa'ir waxay la macno tahay bimacnaa jamiic waa haddii lahe la yidhaahdo waxay noqonaysaa min suuri baa laga keenay bay yidhahdaan suurkuna waa ixaadada iyo koobista marka waxay noqonaysaa jamiicay ku dhacaysaa oo dhammaan ayaa loo jeedaa laakiin macnaha hadda mawdican ku ansabka ahi ee sixadiisana aan la ysku khilaafsanayn waa bimacnaa baaqi in loo jeedo oo culammada qaar waa ka doodaan saa'ir bimacnaa jamiic in loo isticmaalo carabi ahaan ee waxay yidhahdeen saa'ir waa bimacnaa baaqiyo waxaa laga keenay min asu'ri baa laga keenay su'ru sharaabi biyahoo kale marka la cabbo yacnii su'riga maxaa la yidhahdaa baaqiga ku hadhay baa la yidhahdaa marka halkanna wafadala diinana calaa saa'iri aladyaan ay calaa baaqi aladyaan diimihii kaloo dhan ayuu ka fadilay ladayhi ladayhi macnaheedu waxay tahay cindahu agtiisa weeye oo ladaa shay'in waxay ku dhacaysaa agtiisa muxammadun muxammed sala allahu alayh wasalam summiya nabiyunaa sala allahu alayhi wasalama nebigeenni baa lagu magacaabay sala allahu alayhi wasalam ilaahay ha u naxariisto naxariis gaar ah oo weynayni weheliso wasallama ha salaamo ama wasallama ha nabadgeliyo ama sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wasallama ha nabadgeliyo yacni ha u kordhiyaa loo jeedaa yacni waa u naxariistay ilaahay oo waa ammaanay oo waa nabadgeliyey oo waa salaamay ee waxaa loo jeedaa ha u ziyaadiyo waana ducaa'iya weeye oo labadan jumlo ducay u dhacayaan lafdigoodu waa maadi oo lafdiga maadi bay ka tahay marka waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan ama ducaa'iyatun macnan xagga macnaha ducayay ka tahay muxammadan muxamed buu ku magacaabay likasrati khisaalihi almaxmuudah wuxuu ugu magacaabay khasladihiisa iyo sifooyinkiisa wanaagsan ee la mahadinayaa farabadnida ay farabadnaayeen daraaddeed ayuu ugu magacaabay moxamed qaalahu bnu farisin wagayruh sidaa waxaa yidhi ibnu faris shiikhii loodhan jiray baa yidhi axmed ibnu zakariya ibnu faris saaxibu mucjami lmaqaayiis culammadii qarnigii afraad baanu ka mid ahaayo saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii hijiriyada ayuu dhintay raximahullah wa hayruhu culamo kalena saa waa tidhi ay alhama allahu tacaala ahlahu lidalik ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey tacaala ilaahay isagaa korreeye waa jumlo muctarida oo madxi loo keenay tacaala ahlahu nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ehelkiisii wuxuu ku ilhaamiyey daalika tasmiyada muxammed ay ku magacaabayaan ayuu ku ilhaamiyo qalbigooda ku tuuray limaa calima wuxuu ogaaday daraaddeed buu sidaa ugu ilhaamiyo min jamiili sifaati sifooyinkiisu inay wanaagsan yihiin ahaatay oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam sifooyin wanaagsan uu saaxiib yahay wa karami shamaa'ilih iyo akhlaaqdiis iyo dabeecadihiisu inay wanaagsan yihiin oo sharaf leeyihiin ahaatay samaa waxay qaadataa laba mafcuul oo toos labadaba loo siiyaa ama mafcuulka labaad baa xaraf lagu gaadhsiiyaa waxaa la odhan karaa sammaytu ibnii muxammadan iyo sammaytu ibnii bimuxammadin marka labadii mafcuul in toos loo siiyo oo labadaba ay nasbisato iyo in mafcuulka labaad ba' lagu gaadhsiiyo labadaba waa dhacdaa haddana labadaba yacni toos buu siiyey kii horaa wuxuu noqdayna ay faacil waayo ficilkiiba muhayaru siiqo noqdooo faacilkii la xadfay nabigana sala allahu alayh wasalam muxamed waxaa u bixiyey oo ku magacaabay awowgii cabdulmutalib baa ku magacaabay isagaana lagu ilhaamiyo ilaahay baa ku ilhaamiyey ilaahay ayaa ku ilhaamiyey waxaa lagu yidhi baa la yidhi cabdulmutalib maxaad inankaaga ugu magacowday muxammed waayo magac caadatan ay la bixi jireen ma ahayn muxammed wuxuu yidhi waxaan ugu magacaabay yacni liyaxmadahu alwaluuna walaakhiruun dadkoo dhammi si ay u mahadiyaan marna waxaa la yidhi wuxuu yidhi oo loo soo naqliyey ehelka cirkiiyo ehelka dhulkuba inay mahadiyaan daraaddeed baan ugu magacaabay muxamed macnihiisu waa maxay muxamed waa kii in badan la mahadiyey nooc mubaalagaa baa ku jirta oo taxmiidka la badinayo asmaada makhluuqaadka lagu magacaabo ghaaliban waa aclaamun faqad la awsaaf haalibka magacyada makhluuqaadku waa magacyo cidda lagu magacaabay bes lagu tilmaansanayo oo lagu garanayo laakiin sifanimo loogama jeedo macnaha markaa lama eegayo lama sifaynaayo macnahaasuu leeyahay la odhan maayo ee bas waxaa looga jeeda mujarad alcaalamiya haalibka makhluuqaadka magacyadooda waxaa la odhan karaa waa xasan isagoo ficilkiisu qabiix yahay waxaa la odhan karaa waa jamiil isagoo damiim ah oo qurux badnayn waxaa la odhan karaa yacni waxa weeye zayd isagoo naaqis ah ayaa la odhan karaa yacni waa alumajara magacyada ilaahay waa aclaamun wa awsaaf shaki kuma jiro ha yeeshee magacyada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo magacyada qiyaamada waa aclaamun wa awsaaf waa magacyo waana sifooyin inaan mujarad alcaalamiya loo jeedin magacyada nebigana waxaa caddaynaya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa ou nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra wa ana alxaashiru yuxsharu annaasu calaa qadamay wa ana alcaaqibu laysa bacdii nabiyun wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu tilmaamayaa sala allahu aleyh wasalam magacyadan lagu magacaabaa in macnahoodana loo jeedo taasuu tilmaamaya xasaan ibnu haabit markuu nebiga ammaanaayey wuxuu yidhi washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadu ilaahay wuxuu u dhambalay magiciisuu magac uga dhambala nebiga sala allahu aleyh wasalam oo ilaaha carshiga u saaxiibkii waa maxmuud wuxuu u jeedaa cala sabil ikhbaar oo asmaada ilaahay waxaa ka mida xamiid xamiidna waa bimacnaa maxmuud marka cala sabiil ikhbaar buu u sheegay wa baabu lakhbaari awsacu min baabi alasmaa fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadun ilaaha carshiga u saaxiibkiina waa maxmuud oo waa mid la mahadiyo wa hada muxammadun kan oo nebiga ahina sala allahu alayh wasalam waa muxammad yaani xummida kasiiran marka asmaada nebiga waxaa ka mida axmed waxaana ka mida muxammed labadubana qur'aanka waa ku yimaadeen wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed muxamedna afar mawdic baabay qur'aanka kaga soo aroortay afar mawdic baabay qur'aanka kaga soo aroorto ay ku timi marka xagga marka laga eego in la mahadiyey waa kii aadka loo mahadiyaye awaliinta iyo aakhiriintuba ay mahadinayeen xagga marka laga eego xamdigu inuu ka dhacayana waa axmedulxaamidiin cid ilaahay u mahadnaqdaa waa kii ugu mahadnaqa badnaa kii ugu mahadnaqa badnaa wey maqaamkiisuna waa maqaam maxmuud casaa an yabcataka rabbuka maqaaman maxmuuda magacyada qiyaamadu waa aclaamun waa awsaaf wa kadalika magacyada naarta iyo magacyada jannaduna waa aclaamun waa awsaaf waxaan u jeednaa tamsiil baynu u jeednaa xasrin kama tilmaamayno laakiin min hayri ilghaalib waxaad ogaataa asmaada makhluuqu waa aclaamun waa awsaaf taxadda qaala ahlu luga ahlu luquhu waxay yidhaahdeen yuqaalu waxaa la yidhahdaa fulaanun hebel yataxaddaa fulaanan wuxuu ka qaalib noqonayaa oo u bambaxayaa oo caraynayaa hebel yani taxaddii buu ku sameeyey yani waa careeyo carayga qaalib noquu yidhi markaasaa laga qaalib noqon kari waayo idaa baaraahu wa naasacahu alghalaba waa markuu careeyo ama uu ugu faano inuu ka qaalib noqonaayo una ku qabsado ghalabada bimacnaa waxaa loo jeedaa taxaddigu waa carayn cari iga qaalib noqo ama cari iga gacan sarree oo laga gacan sarrayn waayo taasaa taxaddiga la yidhahdaa marka mucjizaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ku jiray taxaddi qur'aankii markii loo soo dhiibay oo allah ku soo dejiyey qur'aanka dee waxaa lagu yidhi car la kaalay qur'aankan mid la mid a faatuu bicashri suwarin muftarayaatin milih toban suuradoodoo suwarka qur'aanka la midaba la kaalaya waa la iman waayeen faatuu bisuuratin min milih suurad suwarka qur'aanka la mida la kaalayaa lagu yidhi waa la iman kari waayeen markaa taxaddi baa ku jiray yacnii in la caraynaayo oo la odhanayo car markaa la kaalaya mid la mida oo ay la iman kari waayeen oo sidaa lagaga gacan sarreeyey qawluhu biajmacihim xaalay ku sugan tahay bidammil miimi miimka in la godo ay ku sugan tahay iyo wa fatxiha iyo miimka in la kordhigo ay ku sugan tahay oo waxa bannaan biajmacihim iyo biajmucihim luqataani mashhuurataan waa laba luqo oo caan ah oo labadaba la caanbixiyey ay jamiicihim waxaa loo jeedaa dhammaantood ay jamiicuhum ama jamiicahum odhan maysid ay jamiicihim baad odhanaysa waayo mufasirku wuxuu raacayaa mufasarka la fasiraayo ayuu taabicu yaho dee icraabta ka raacayaa ajmac ama ajmuc way hoos dhignayd mar hadday hoos dhigan tahay jamiicna waa in la hoos dhigaa beyt baa jira qaarkood ay ku cabbireen oo ay yidhaahdeen maa bacda ay cadfu bayaanna aw bedel qaacidatun tashfi lcaliila min alcilal maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel marka waxay noqonaysaa jamiicihim wa afxama waa ifxaamiyo yacni waa aamusiiyey xujadii intuu kaga gacan sarreeyey ayuu ku aamusiiyey ay qataca wahalab hadalkii waa ku gooyey bimacnaa waa ku aamusiiyey hebel baa lala doodo inqataca waa markuu hadalka soo rogan waayo amus laasimu markaasaa waxaa la inqataca buhitana waa la yidhahdaa fa buhita aladii kafar afxamahu marka la yidhahdana waa saas ileeg ufxima haddii la yidhahdana waa saas wa afxama ay qataca wahalab waa ka gacan sarreeyo waa ku amusiye laa yakhluqu ama laa yakhlaqu bidammi wa wayajuusu fatxuha xaalay ku sugan tahay laamka godaalkiisa oo yakhluqu la yidhaahdo wayajuusu fatxuhaa in la kordhigaana waa bannaanto yakhlaqu la yidhaahdo walyaa'u fiihimaa maftuuxatun ya'du xaalay labada luqaba ku sugan tahay maftuuxatun mid la kordhigayo weeyo marlayba way kordhigan tahay ya'du oo yakhlaqu iyo yakhluqu baa la odhanaya wayajuusu waxa bannaan dammulyaa-i ya'da in la godaa waa bannaan tahay maca kasri laami laamka in la hoos dhigayo lala qabo yuqaalu waxaa la yidhaha khalaqa shayu wa khaluqa wa khaliqa lugaad badan baa ku sugan khalaqa shayu shaygii baa baaliyoobay oo duugaabay oo shay gaboobayoo baaliya buu noqday idlaaday khalaqa sawbu maradii baa idlaatay waxay noqotay maro baali ah wa khaluqa waa baaligaroobay waa la macno wa khaliqa waa isku macno marka khalaqa yakhluqu iyo khaluqa yakhluqu iyo khaliqa yakhlaqu waxay leedahay baabu farixa iyo baabu nasara iyo baabu karuma waxa kaloo bannaan wa akhlaqa in afcalo la geliyo oo hamse la geliyaana waa bannaan tahay akhlaqa bimacnaa saara baaliyan wuxuu noqday mid baaliyuu noqday hamsada tacaddi loogama jeedo ee waxay noqonaysaa ashyaada la yidhaahdo facala iyo afcala isku macno ah sida haalibkaa hamzada la geliyo ficilka sulaasiga ah tacadiyay faa'iidaysaa waa sida badan haddaba min hayri alghaalib baa jiraoo si aan haalib ahaynoo badnayn baa jirta oo maxay ah inay facalo iyo afcala isku macno noqoto oo inay tacdiye keenin hamsadu waa min hayri alghaalib mid kaloo iyaduna naadiri waa jirtaayoo ficillo khaas ah ficilkoo mutacadiya marka hamsada la geliyo inuu laazim noqdo taas iyadu waa nawaadir weeye oo ficillo makhsuusay ku timid waayahay idaa baliya waa markuu idlaadoo gaboobo oo mid idlaaday uu noqdo baali ah waalmuraadu huna halkan waxaa looga jeedaa laa tadhabu jalaalatuhu wa xalaawatuh qur'aanka weynidiis iyo macaankiisu tegi maayo laa yakhlaqu min kasrati raddi qur'aanku ma duugaabayo mid baali noqonayo ma aha ee sidii loo soo dejiyey ayuu u cusub yahay wax iska beddelayaa ma jiro arayga khalaqa macaani mutacadida yeelataayoo waa eray mushtarakoo macnayaal kala duwan leh halkanka loo jeedo sheikhu waa inoo fasiray laakiin macaanida kale loo isticmaalo waxaa ka mid a ah, khalaqa waa abuuray waa macne oo iijaadkii iyo takwiinkii loo jeedo awjada ama kawana macno labaad waa dhacdaa in loo isticmaalo in la yidhahdo khalaqa bimacnaa qadara waa jaangooyi waa macno labaad macno saddexaad waa dhacdaa in loo isticmaalo khalaqa waa been abuurta waa macno saddexaad macnaha afraadna waxay tahay waa baali noqoshada shaygu uu idlaadoo gaboobo shay baaliyoo duuga u noqdo idlaaday khalaqa iyadoo awjada loo jeedo waa jirsiiyey waa mashhuura waa la wada garanayaayo qur'aanka mawaadicdae ku soo aroortee badan waa macnaha looga jeedo haaliban qadara yadoo looga jeedo luqada carbeed waa ku sugan waxaa ka mid ah hadalka shaacirku uu yidhi laanta tafri maa khalaqta wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafri la'anta tafri maa khalaqta waxaad qadarto waad fulisaa laakiin dadka qaarkood iyagu markaa eh, wixii ay qadaraan eh, ma fuliyaan marka la'anta tafri maa khalaqta ay maa qadarta khalqigaa taqdiir baa loo jeeday culamada qaar waxay ku fasireen fa tabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin axsanu almuqadiriin in loo jeedo khalaqa iyadoo loo jeedo been abuurka wa takhluquuna ifka baa ka mid a waxaa been abuuranaysaan been abuur khalaqa sawbu iyo waxa la midkaa marka la isticmaalana waa kii baali noqoshada ahayd istadharahu xafidahu daahiran waa istidhaaray waxaa loo jeedaa yacni dahra qalbin ayuu markaa ka xafiday oo ka qabtay oo isagoo kitaab aan eegaynin ayuu korka markaa ka shubi karaa istadhartu alqur'aana haddaad tidhaahdo waxaa loo jeedaa dahra qalbin ayaan markaa waxa weeye qur'aanka ka akrinaya alwildaanu ama alwildaanu assibyaanu wildaan waa carruurta qur'aanka waxa la akhriya wowga hoos dhigan luqo kale waxa ah wowga in la godo oo wildaan la yidhaahdo marka waa jamac walad baa la jamciyey jamcu taksiir dabeedna wildaan baa lagu jamciyey wildaan ayaa lagu jamciyey alxadaaani bifatxi alxaa'i waddaali huwa alxadasu waalxaadisatu waalxudsaa bimacnan xadasaan xaaluu ku sugan yahay xa'da in la kordhigo iyo daalka in la kordhigo oo labadaba la fatxiyo waalxadasu soo darrinta weeye waalxaadisatu soo darrinta weeye waalxudsaa bimacnan yacnii isku macno xaalay ku sugan yihiin oo saddexdaasi waa isku macne alxadas iyo alxaadisa iyo alxudsaa marka waxaa loo jeedaa macno masdar weeye oo waxaa jirta masaadirta dee qaar baa qiyaasi ah qaarna waa shaad marka masaadirta qaarkood baa shaad ah marka xaadisa iyo xudsaa iyo dee waxay noqonayaan masaadirtii shaadka ahayd weeye wa huwa wuquucu maa lam yakun wa huwa xadasaankaas ama xadasku wuquucu maa kii dhicistiisa weeye lam yakun aan markaa hore u jirin inuu xasiloo soo dariyo ayaa waxaa la yidhahaa xadas ama xaadisa ama xadasaan almalawaani malawaanku alleylu wannahaaru waa habeenka iyo maalinta malawaan baa la yidhaahdaa alridwaanu bikasri alraa'i wa dammiha wuxuu ku sugan yahay dabdi keliyu u keenay inuu fasiro uma keenin ra'da in la hoos dhigo iyo in ra'da la godo ayuu ku sugan yahay oo ridwaanna waa la yidhahdaa rudwaanna waa la yidhahdaa waa laba luqo qur'aannimana waa loo akhriyoo mawaadicda ridwaan ku soo arooray filqur'aan labada qiraa'aba waa la akhriyey in ra'da la hoos dhigo iyo in la godo baa qur'aannimo loo akhriyey oo qura'u sabcaha qaarkoodba mid bay akhrinayaan alanaamu anaamku alkhalqu cala almadhabi almukhtaar waa makhluuqaadka madhabka la doortay marka lagu socdo wa yuqaalu aydan waxaa kaloo la yidhahdaa alaniimuna waa la yidhaahdaa laakiin qur'aanka anaam bay u timi waalarda wadacaha lilanaam cala almadhabi almukhtaar markuu ku yidhi wuxuu kuu tilmaamayaa tafaasiir kale inay jiraan oo anaam lagu fasiray culamada qaar waxay ku fasireen anaam in insigiiyo jinka loo jeedo culamada qaarna waxay yidhahdeen waa duu ruuxin baa laga tilmaamaya wixii ruux leh culamada qaar waxay yidhahdeen waxa arlada korkeeda ku nool baa anaam la yidhaahdaa daahirka aayaddana sida waafaqaysaa taawiil waalarda wadacaha lilanaam addaamiqaatu alkaasiraatu alqaahiraat waa kuwii wax jebinayey ee alqaahiraatu wax dirqinayey weeye yacni alxaqu daamiq marka la yidhaahdo waa xaqii wax dirqinayae haalib noqonaya bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaqu asalkana waxaa laga keenay oo laga soo qaatay damaqahu yadmaquhu marka la leeyahay waxaa laga soo qaatay dimaaqa maskaxduu jebinayaa oo ruux dee haddii maskaxda markaa la burburiyo ma noolaanayaa maya waa dhimanaya markaa sida markaa ruuxa maskaxdiisa la burburiyeyba uu markaa uu dhimanayo ayuu xaqu u tegsiinayaa baailkii u tegsiinaya baailkii saasuu u tagsiinaya addaqaamu daqaam bifatxi taa'i lmuhmala da'da aan dhibcaha lahayn fatxadeeda xaaluu ku sugan yahay erayga daqaam oo da'du kor dhigan tahay wa bilghayni almucjama ghaynka dhibicdalena xaaluu ku sugan yahayoo gaynkuna uu dhibic leeyahay waxaa la yidhahdaa dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaa xuruuf baa wax lagu dabdinayaa lagu xarakaynayaa yacni lagu caddaynayaa sida eraygu loogu dhawaaqayo oo dabdun bilxarakaati iyo dabdun bilxuruufi baa la kala yidhaahdaa xarakaadka in wax lagu dabdiyaa waxa weeye waa hoosdhiggii iyo kordhiggii iyo godaalkiiyo in lagu qoro reebistii taasi way qaldami kartaa midaan dhibic lahayn baa dhibici ku dhici kartaa mid dhibicle baa dhibicdii ka dhici kartaa mid kordhignaabaa kordhiggii markaysagaa ka dhici karaayo hoosdhig ku dhici karaa yacni sabqu qalan baa jiri kara markaa qalad baa iman kara laakiin xuruuf marka lagu dabdiyo xuruuftu way bixinaysaa in kelmaddu dheeh gasho way caddaynaysa bifatxi taa'i almuhmalati baa la raaciyey adtaa waxa u dhigaal eeg addaa almuhmalati marka la yidhaha ti aan dhibicda lahayn haddii xataa dhibic qaladi ku dhacdo waxaa la garanayaa muhmala caddaynaysa inay dhibicdaasi qalad tahay wa bilghayni almucjama ghayn iyo cayn way isu dhigaa leegyihiin dhibicday ku kala duwan yihiin dhibicdii hadday ka dhacdo cayn baa loo akhrinaya tacaam baa laysaga akhrinaya si aan taasi u dhicinba almucjamati baa la raaciyey waa haynkii dhibicda lahaa markii la yidhi waxaad garanaysaa inaan cayn loo jeedin hum awgaadu nnaas dadka kuwooda liita weeye waqdun awgaad waqdun addanii'u baa la yidhahdaa alaxmaquna waa la yidhahaa ka nacaska ah addani'u ka liitana waa la yidhahdaa marka attaqaam waxaa loo jeeda awqaadu nnaas dadka kuwooda liita baa macnaahaan loo jeeda alamaasilu alkhiyaaru amaasil macnaheedu waa alkhiyaaru waa kuwii khayrka lahaayee khayrka badnaa mm, akhyaarta ahaayee khayrka badnaa waaxiduhum midhkooda waxaa la yidhaha amsalu baa la yidhahdaa waqad masula arajulu ninkiibaa markaa noqday mid fadli leh oo faadiluu noqday masula yani wuxuu noqday mid amsal ah oo bimacnaa fadli badan bidammi saa'i xaaluu ku sugan yahay sa'adu inay godan tahay oo masuula la yidhaahdo ay saara faadilan khiyaaran wuxuu noqday mid fadli lahoo dee khayr badan ayuu noqday suma alamsalu faalamsal waa ta xadiiska ku soo aroortay markii e, la sheegay nebiyadu dadka inay ugu imtixaan badan yihiin cidda ugu fadliga badan ee ku soo xigta nebiyada inay iyaguna yihiin cidda ugu ibtilaaga badan ayaa laynoo sheegay alaclaam qaala imaamu nawowi raximah ullah alaclaamu jamcu calam aclaam mufradka calam la yidhaahdo jamciisi weeye waana jamcu tagsiir wa huwa maa yustadallu bihi cala atariiqi min jabalin wa wahayrih waa wixii waddada lagu tilmaansado oo lagu garto oo ama buur ah ama wax kale ah buurta waxaa la yidhahdaa calam waa la yidhahdaa aclaamna waa buuraha walahu aljawaari almunsha'aatu fi lbaxri kaalaclaam kal aclaam waxaa loo jeedaa kaljibaal khansaa markay gebigaysay waa tii tidhi wa inna sakhran lataatamu lhudaatu bihi kaannahu calamun calaa ra'sihi naaru nimay walala ahaayeenoo sakhri la odhan jiray bay ammaanaysay khansaana waxay ahayd ashcaru shawaaciri innisaa gabadhii dumarka ugu gabayga badnayd bay ahayd rasaa badanna waxay ka tirisay ama baroordiiq gabay badan oo ah dhimashadii walaalkeed u dhintay markaasaa waxay tidhi wa ina sakhra lata'tamu alhudaatu bihi ninka sakhri la yidhaahdo waxaa ku dayda kuwa markaa hanuunaya ayaa tilmaansadoo ku dayda sida loo tilmaansanayo waxaad mooddaa kaannahu calamun calaa ra'sihi naaru buur baad mooddaa bay tidhi sida buuraha loo tilmaansado kalea loo tilmaansadaa buurtaasoo dhaladeeda sarana dab ku sugan yahay yaa buurtiyadoo dheeroo muuqanaysa haddii dabna korkeeda ka baxaayo ee goorta hadday habeen tahay meel fog baa laga arkaya wa huwa maa yustadallu bihi cala atariiqi min jabalin wakayrih wixii waddada lagu tilmaansadaa la yidhaahdaa ama buur ha noqdo ama wax kaleba ha noqdee summiya alcaalimu albaaricu bidalik waxaa lagu magacaabay caalimka albaaricu yacni ku xeesha dheere bimacnaa aqoonta ziyaadada u leh waa inoo keeni doonaa baraca eh yacnii cilmigiisa ku xeesha dheere aadka markaa ugu baaca dheer bidaalika saasaa loogu magacaabay in marka lagu tilmaansanayo dariiqii xaqa ahaa liannahu yuhtadaa bihi waa lagu hanuunayaa caalimkoo dee xaqii iyo baatilkiibuu dadkii u kala tilmaamaya marka waa la tilmaansanaya annuha annuha alcuquul erayga annuhaana macnaheedu waxay tahay waa caqliyada waaxiduhaa nuhya mufradkeedu waa nuhya jamacuna wuxuu noqonayaa nuhan buu noqonaya inna fii dalika la liuli nnuha ay liasxaabi alcuquul assaliima loo jeedaa bidammi nuun nuhyadaasoo ku sugan nuunkeedu inuu godan yahay maxaa caqliga nuhye loogu magacaabay liannahaa tanhaa saaxibaha can ilqabaa'ix waxay ka reebaysaa cidda u saaxiibka ah waxyaalaha xunxun bay u diidaysa caqliga magacyo badan baa lagu magacaabaa caqla la yidhaahdaa xijri baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa nuhya ayaa la yidhaahdaa asmaa badan baa lagu magacaabaa caqli waa maxay maxaa caqli loogu magacaabay yacnii qofkii wuxuu ka qabanayaa oo ka celinayaa wixii xumaa saasaa caqli loogu magacaabay xijri maxaa loogu magacaabay waa manci waa diidmu wuxuu u diidayaa wixii xumaa saasaa xijri loogu magacaabay nuhye maxaa loogu magacaabay tanhaa saaxibaha can ilqabaa'ix markaa dhammaan saddexda erayba waxay ku taagan yihiin reebistii xumaanta ruuxa ay ka reebayeen oo caqligu uu u diidaayo ka reebayey wa qiila lianna saaxibaha yuntahaa ilaa caqlihi wa ra'yihi waxaa kaloo la yidhi caqliga waxaa nuhiye loogu magacaabay cidda u saaxiibka caqliga wanaagsan yuntaha ilaa caqlihi waxaa lagu dhammaadaa caqligiisa wa ra'yihi iyo ra'yigiis siduu isagu tilmaamayaa lagu dhammaadaa oo marka laysqabto isagaa laysula imanayaayo siduu markaa isagu ra'yi ahaan sheego baa bes lagu daynaya taana waa layihi laakiin sida horea muctamadku yahay saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa ta hore waa jasmiyey waana hormariyey ta labaadna siiqatu tamriid buu geliyey waana dib dibdhigay marka muctamadku waa sida hore qaala abu caliyin alfarisiyu yajuusu an yakuuna annuha masdaran wa an yakuuna jamcan kalguraf abu caliyin alfarisi waxauu yidhi waxa bannaan an yakuuna nuha erayga nuha la yidhahdaa inuu noqdo masdaran masdar inuu noqdaa waa bannaan tahay oo masaadirta qaarkooda samaaci ah oo aan qiyaasi ahayn baa wasniga fucal ku yimaadda laakiin waa alfaad kooban oo yar oo aad iyo aad u yar erayo kooban ayaa sidaa ku yimi sida waxaa weeye suran iyo bukan iyo erayada la midka marka waxa bannaan in la yidhaha waa master wa an yakuuna jamcan kalguraf waxaa kaloo bannaan inuu jamac noqdo sida ghuraf oo kale ay jamac u taho ghurfatun ghuraf loo yidhaahdo inay tahay nuhyatu nuhan laakiin sheikhu wuxuu maray wejiga inay jamac tahay marka kaasaa hadda muctamad ah in jamacnimo looga jeedee masder marka aan looga jeedin dimashqu bikasri daali waxay ku sugan tahay daalkeedu inuu hoos dhigan yahay wa fatxi almiimi cala almashhuur miimkeeduna uu kor dhigan yahay wejiga caanka ah marka lagu socdo oo dimashqu baa la odhanaya weji kaleaan mashhuur ahayn waa jiraa laakiin wejigan baa fasiix ah caanna ah in dimashqu la yidhaahdo waxakaa saaxibu mataalici alanwaar wuxuu xikaayoodoo sheegay kitaabka mataalicu alanwaar sheekhii u saaxiibka ahaa ee qoray kasra almiimi aydaa miimka in la kasriyo ayuu sheegay oo ka xikaayooday oo dimishqu la yidhaahdo shiinku waa reebban yahay labada goorba ee ma dimashquba mise waa dimishqu yacnii wejiga mashhuurka caankii waa sida hore wejigan kalena maadaama uu nisbeeyey saaxibu mataalic alanwaar keliya waxaad ka garanaysaa inay tahay xikaayadaasi mid aan mashhuur ahayn oo caan ahayn cala almashhuurina ta hore waa raaci mataalicu alanwaar waa kitaab alfaadda iyo dabdigooda iyo kelimaadka fasiraadooda iyo asmaada dabdigooda kitaab ku saabsan wey waxaana la yidhahdaa mataalicu alanwaar cala asaxiix ama cala asaxiixayn waxaa iska leh sheekh la yidhahdaa ibnu qurquul ibnu qurquul buu ku caan yahay labada qaafba waa godan yahay magaciisu waa abu isxaaq ibraahim ibnu yuusuf ibnu ibraahim ibnu cabdillaahi alxamzi alwahraani macruuf wuxuu ku yahay ibnu qurquun saasuu caan ku yahay wuxuu ka mid ahaa culammadii qarnigii lixaad shan boqol iyo sagaaliyo lixdan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay shan boqol iyo sagaaliyo lixdan markay hijiriyadu ahayd ayuu dhintay imaamu nawowi aad buu waxyaalaha dabdiga ku saabsan kitaabkiisa alminhaaj sharxu saxiixi muslim uu ka soo naqliyaa laakiin ghaaliban ma magacaabo wuxuu yidhahdaa saaxibulmataalic baa sidaa yidhi saaxibulmataalic baa sidaa yidhi haddaad sharxa saxiixu muslim taalacanayso aad bay ugu badan tahay sidaa inuu sheegayo saaxibulmataalica uu kuu sheegaya waa ibnu qurquul wey mataalicuna waa mataalicu alanwaar almukhtasaru erayga mukhtasar macnihiisu maa qalla lafduhu wa kasrat macaaniih waa kii eraygiisu yaraado oo alfaaddiisi iyo erayadiisu ay kooban yihiin oo yar yihiin wa kasurat macaaniihi ay fara badato macnayaashiisu shayga hadduu macno badan leeyahay laakiin cibaaradiis iyo ereyadiisu kooban yihiin mukhtasar baa la yidhahdaa alcatiidatu alcatiida alxaadiratu almucaddah waa tii xaadirkaayda joogtay ee almucaddatu la diyaariyey waa actadnaa marka la odhanaayo waa diyaarinay wey alcatiidana waa alxaadira raqiib iyo catiid catiid waxaa loo jeedaa bimacnaa xaadir hadda raqiib iyo catiid yaan la moodin laba magac oo labada malag ay kala leeyihiinoo midna raqiib la yidhahdo midna catiid la yidhaahdo ee waa laba sifo mid weliba ku sugan yahay catiid waa maxay waa jooge waa xaadir raqiibna waa maxay waa ilaaliye marka labada malag mid kastoo ka midi waana raqiib waana catiid waa jooge waana ilaaliye waa laba sifo mid weliba ku sugan yahay weeye ee laba magac ay kala leeyihiin maaha abtahilu atadarac abtahilu waxay la macno tahay waan isu dullaynayaa isu dhul dhigayaa yanii baryo aan dhigaayo baan ilaahay baryayaa ibtihaalku waa baryo ilaahay aad loo baryayo oo marka la baryayana aad laysu dullaynaayo taasaa ibtihaalku ku yahay summa nabtahil fanajcal lacnat allaahi yacni marka la yidhi waxaa loo jeedaa nabtahil yacni waxa weeye waa ishabaaraynaa baa loo jeedaa marka hadda mawdican waxaa looga jeedaa abtahilu ilaahay baan baryayaa oo baryada aan isu dullaynayaa aan baryayo adcuu atadallalu lah khalqu qudrati aaca tawfiiqu khalqu qudrati taaca taaca inuu awoodo ruuxu in loo abuuro weeye awooddii uu taacada awoodaya loo abuuraya tafsiirkani wuxuu ku dhisan yahay qudradu inay tahay mid qudhah ruuxuna markaanu taacada la imanaynin inaanu taacadii awoodayn markuu taacada samaynayana isla markaasunbuu awoodaa ka hor ma awoodo marka tawfiiq waa taas yidhahda calaa kulli xaal tawfiiqa waxaa loo jeedaa qofkii in la solonsiiyo oo sidii taacadu ahayd la waafajiyo oo loo yasiro qudraduna waa laba nooc siday ahlucilmigu muxaqiqiinta ay tilmaamaan midi waa qabla alficli midna waa maca alficli mid ficilka intaan la samaynin ka hor bay xaasilataho joogtaa midna ficilka samaynta la samaynaayo bay ku lammaan tahay kama horrayso waa kala laba oo haddii qudrada ama istitaacada loo jeedo aalaadkii inay nabad qabaan ficilku wuxuu u baahnaa ee xisiga ahaana wada xaasil yihiin oo wada joogo haddii muraadku sidaa yahay waa qabla alficli waaya takaaliiftii waxay ku xidhan tahay dee qudradiiyo istitaacaday ku xidhan tahay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna ku kallifi maayo karaankeediiyo awooddeeda mooye wax kale ku kallifi maayo waxay kari karaysuunbuu ku kallifaya walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila yacnii xajka ilahay wuxuu ku waajibiyey cidda kari karaysa marka hadday tahay cidda kari karaysaa keliya cidda xajkii la timi oo samaysay dee kii xajka aan samaynin maxaa loo canaananaya haddaanu kari karaynba waxaa la odhanayaa si waa u kari karayey sina uma kari karayn siduu u kari karayay waxay tahay waa inuu aalaadkii xisiga ahaa iyo wuxuu markaa u baahnaa dhammaan inay wada xaasil ahaayeen hadday xoog tahay hadday xoolo tahay dhammaan inuu xaasil ahaayeen marka sidaa waa u kari karayay hadday tahay tawfiiqda min allaahi ah dee taasi waa arrin qayba oo inaga qarsoon wax maxsuusoo innagu aynu dareemayaasheenna ku haleelaynana ma aha marka uu ruuxu sameeyo ayaynu garanaynaa inuu ilaahay solansiiye oo waafajiyey marka uu samayn waayo ka tagana waxaynu garanaynaa inaanu ilaahay solansiinin ka hor intaanu shayga shaygu aanu dhicin samayntiisu iyo tegistiisu aynay midnaba dhicinna ma garan karno ee uu mustaqbal yahay miyaa la solansiiyey ruuxan mise lama solansiin ma garanayno laakiin qudrada iyo istitaacada haddii loo jeedo waafajinta ilaahay waafajinayo oo hidaayadii qalbigiisa gelinaayo oo taacadii mid samaynaayo ka yeelaayo haddii taa loo jeedo taasi waa maca alficli ka labada qudro markay culammadu sheegayaan waxay ku kala magacaabaan musaxixa wa muujiba mid waa musaxixo waa ta qabla alficli ah takliifkay sax garaynaysaa midna waa muujiba oo yacni yajibu biha alficlu ficilkii baa la dhacaya ficilkii inuu dhaco xasilo ayay laazim ka dhigaysa marka midna ficilkay ku lamaan tahay midna ficilkii ayay ka horraysaa marka wuxuu ku fasirayaa hadda tawfiiqdu inay tahay qudradii taacada ku lamaanayd in ruuxa loo abuuray taas ayuu markaa ku fasiray yacani waa tamkiinkii la waafajinayey oo khayrka iyo iimaankiiyo taacada la solonsiinaayey oo mid samaynaya laga yeelayay yacni taas wey xasbuna allaahu ay kaafiina kanna kaafiya nagu filani waa allaah xasbigu waxay la macno tahay kifaayada ilaahay baana xasbiga la gaar ah ciddi lama wadaagto alwakiilu almawkuulu ilayhi wakiil waxaa loo jeedaa waa kii umuuraha loo xil saaray weeye wa qiila almawkuulu ilayhi tadbiiru khalqih almawkuulu ilayhi waa kii loo tiirinayay tadbiiru khalqihi khalqigiisa inuu maamulayo loo tiirinayay ka wakiil ka la tala saarto waa la yidhahdaa ka loo tiiriyo tadbiirka iyo maamulka loo tiiriyana waa la yidhahdaa wa qiila alqaa'imu bimasaalixi khalqih wakiil waxaa kaloo lagu fasiray waa ka samaynaya ee ku kacaaya ee la imanaya khalqigiisa masaalixdooda inuu maamulo yani alqaa'imu bimasaalixi khalqi bimacnaa almudabbiru bimasaalixi khalqi waa kii maamulayay masaalixda khalqigiisa wa qiila alxaafidu waxaa kaloo la yidhi waa kii ilaalinaya macaanidaasi way isku dhadhow yihiin intubana waa wada sax ilaahay xaggiisa ayaa umuuraha maamulkooda loo tiiriyaa oo isaga ayaa maamulaya isaga ayaa ilaalinaya isaga ayaa markaa dabberaya anaa'u leyli saacaatuh anaa'u leyl waa saacadaha habeenkii weeye saacaatuh wa fii waaxidiha arbacu lugaat anaa mufradkeeda afar luqaa ku sugan inan wa anan in la yidhaahdo inan aana iyo anan aanaa iyo in yun iyo in wun waa afar luqo inan mufradku ahaa aana'na lagu jamciyey sida cinab acnaab ama anan uu mufradku ahaa anan aanaa sida sabab asbaab oo kale inuu ahaa bikasri alhamsati wa fatxiha xaalay ku sugan tahay hamzada hoos dhiggeeda mar la hoos dhigo iyo kordhigeeda marna la kordhigo looma jeedo mar baa lagu wada samaynayaa looma jeedo waxaa laga tilmaamayaa marna waa la kordhigaya marna waa la hoos dhigaya marka awgu wuxuu noqonayaa litaqsiim buu noqonaya wa inyun wa inwun bilyaa'i walwaawi luqo kale waxaa ku sugan in waxa weeye la yidhaahdo inyun iyo wa inwun aana'na lagu jamciyo xaalay ya iyo waaw ku kala sugan yihiin oo hamsadan dambe ma waxaa laga soo qallibay oo laga keenay ya mise waxaa laga soo qallibay waaw ila waa dhacdaa waawgii ama ya'dii in la beddelo oo hamse loo beddelo waa dhacdaa markay tatarrufto oo darafkaa dambe marto xarfumadna uu ka horreeyo waawgii ama ya'dii waxaa loo beddelaa jamaacyada markay ku imanayso hamsaa loo beddelaa waalhamsatu maksuuratun fiihima labada kii la yidhaahdaba yaa'i bay ahayd oo ya' baa ugu dambaysay mufradkeeda iyo waaw baa ugu dambeeyey kii la yidhaahdaba hamsadu way hoos dhignayd labadoodaba oo in yun hamsada horaa hoos dhignayd iyo in wun marka aanaa saa waa lagu jamciyey afartaa luqo afartaba waa la soo naqliyo carabi ahaan baa loo soo naqliyey marka afartuba waa sax ee maaha in laysku hayo laleeyahay tanbay ahayd iyo may ahayna tanbay ahayd ee waa afar luqo afartuba sax ah afartaba jamaceedu u noqonaayo ana wa miluhu alaalaa'u waxaa la mida erayga alaalaa fa biayi aalaa'i markay ku timi aalaadaa nicamkaa loo jeeday annicamu fabiayi aalaai rabbik annicamu wa fii waaxidiha allugaatu alarbac mufradkeeda waxaa ku sugnaa afartaa lugaa ku jiray ilan iyo wa alan iyo wa ilyun wa ilwun waa afarta aanaa ku sugan mufradkeeda afarteedaa ku sugan bidabti waa isku jamac jamcu tagsiirkii isku sibay ku yimaadeen mufradkeedana afartii luqa ee ku sugnaa aanaa ku sugnaa ayaa aalaana mufradkeeda ku sugan saas aawadeed baa qolyaha muctasilada qaarkood markay diidayaan ru'yada ilaahay ayay aayaddan dooneen macnaheeda inay beddelaan oo yidhaahdaan sidaa u fahanteen ma aha ahlu sunnaw ahlu sunnaw sidaa u fahanteen ma aha bay yidhahdeen wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira ilaa rabbiha waxay yidhahdeen ilaadu xarafkii ma aha ilaadu waxay yidhahdeen waa isim waana mufradu aalaa' aalaa mufradkeedii afartii luqaa ku jira waxaa ka mid ahaa ilan ilan maadaamay ahay tanwiintii waxay u dhacday idaafada ilaa rabbiha ay nicmata rabbiha naadira ay muntadira waana mafcuul muqadama ah. tanwiintiina waxay u dhacday idaafada marka nicmata rabbiha bay lamcina micno tahay naadiratana bimacnaa muntadira naadiratun bimacnaa muntadira sidaasoo kale ayay ku awileen calaa kulli xaal laakiin taasi waa taxriif waayo qaraa'in baa la socota hadda inaan macnaha looga jeedin oo wejiyadii baa loo tiiriyey wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira naadira waxay noqonaysaa in wujuuhda la sheegayo nadarkan haddii wejiyada loo tiiriyo wuxuu noqdaa araggii buu noqdaa waa midda kale arayga ilan oo mufrad ah qur-aanka kumaba soo aroorin inta mawdica kale qur-aanka uu kaga soo aroorayba wuxuu ugu soo arooray iyadoo ilaadii xarfiyada ahayd loo jeedo saas aawadee mawdic qur'aanka ka mid a ah haddii laysku qabto oo waxaa loo jeedaa macno mawdica mooye meel kaleba aan loogu isticmaalin mise meelaha kale macaanidii loogu isticmaali jiraa looga jeedaa sida ugu dhowi waxay noqonaysaa sida meelaha kaleba loogu isticmaalay in looga jeedo in lagu xambaaro xakaa haada kullahu alwaaxidiyu luqaadkaa dhammaantood waxaa ka xikaayooday oo sheegay sheikhii waaxidi la odhan jiray ee mufasirka ahaa luqadana ku sheegnaa ayaa ka xikaayooday oo sheegay alinfaaqu almamduuxu fi sharci waxbixinta la ammaanayo sharciga gudihiisa lagu ammaanayaa ikhraaju lmaali fii taacati illaahi tacaala waa in xoolaha la bixiyo oo taacada ilaahay lagu bixiyo weliba qayd kala haboon in la raaciyo xoolaha la bixinayaana waa inuu yahay xoolo xalaal ah ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayib oo waa wanaagsan yahay oo wax tayiba mooye wax kale ma aqbalo marka infaaqa wanaagsani waa in xoolo xalaala la bixinaayo taacada ilaahayna lagu bixinayo tijaaratun lan tabuur tijaaro aan halaagsamayn bimacnaa aan khasaarayn ay lan tahlika wa tafsuda aan halaagsamaynin fasahaadayna wa tafsuda waxay ku cadfan tahay tahlikay ku cadfan tahay ee majmuuca lan tahliko oo iswadata kuma cadfana ee lan ficilka ay gashay ku cadfan tahay saas aawadeed sida loo nasbiyey tahlika ayaa loo nasbinayaa oo tabaciyada lagu nasbinaya yacnii cadafka lagu cadfay loogu nasbinayo waalmacduufa cala lmansuubi mansuuba marka baarat itijaaratu tabuuru waa halaagsantay ama waa baaba'day ama waa khasaartaa la yidhahdaa koonfurtoo kale waxay isticmaalaan araygan inay soomaaliyeeyeen oo ay yidhahdaan baayac mushtarki waa baartay waa baartay markay leeyihiin waxay u jeedaan waa baara tabuuru way khasaartay taasaa looga jeeda alsafaratu almalaa'ikatu alkataba safaradu almalaa'ikatu alkataba waa malaa'igta wax qorta weeye saas aawadee kutubta waxaa la yidhahdaa asfaar baa la yidhahdaa alsifru waa alkitaabu alkabiir kitaabka weyn baa la yidhahdaa ka masali alximaari yaxmilu asfaara yacnii kutuba waa weyn xambaarsan baa loo jeedaa marka alsafara almalaa'ikatu alkataba malaa'igta wax qorta ayaa loo jeedaa albararatu jamcu baarin bararadu baarin oo la jamciyey weeye oo barara lagu jamciyey waana jamcu taksiir wa huwa almutiic albarru waxaa la yidhaahdaa waa ka mutiica baa la yidhahdaa waxay culammada qaarkood ku fasireen oo ay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa alladii laa yu'di darra waa kaan qudhaanjada xataa waxba yeelayn qudhaanjada kaan wax yeelaynin kaasaa marka abraarta markaa ka mid a yani waxaa laga tilmaamayaa cidna ma dhibaayo wax xadgudub la yidhahdo samayn maayo yatatactacu ay yashtaddu wayashuqu waa ku adag yahay oo waa dhibayaabaa loo jeedaa yacnii kii qur'aanka akhrinaayey ee tactacada la imanayay ligama'gamaalahaa yacnii baa ku adag ha yeeshe ma jiirsiinayo wuxuu doonayaa sawaabka inuu haleelo markuu ogaado laxni inuu ku dhawaaqay ama xarako uu jebiyey waa ku noqonayaa sida saxdaa ku dadaalayaa inuu ugu dhawaaqo hoos dhig buu qalday kordhig buu qalday shad buu qalday yacni waxa weye xaraf buu markaysa markaa waxaan yacni ka tegey xaraf kaluu soo geliyey markuu is ogaadaba wuxuu ku dadaalayaa sida sawaabka inuu ugu dhawaaqo ayuu ku dadaalaya ee isagoo garanaya inuu qaldaayo inuu jiidhsiinayo maaha dee markaa hadduu iska jiidhsiiyo oo saa iskaga dhaafo dee markaa waxa weye inuu ku dambaabo ayaa dhici karta laakiin waxaa loo jeedaa gamaagamadaa uu gamaagama leeyahay wuxuu ku dadaalayaa yataxara sawaab sida saxan buu ku dadaalayaa inuu ugu dhawaaqo oo u yidhaahdo saas aawadeed buu dadaalkaas ziyaadada uu la imanayo buu ajarka dheeraadkaa ku yeeshay laakiin kuwa qur'aanka dee sida fiican u yaqaanee sida fiican u akhrinaya ayaa ka fadli badan saas aawadeed baa xadiiskuba sheegaya waa maca safarat alkiraam albarara abuu muusa alashcariyu saxaabiga abuu muusa alashcari la odhan jiray magaciisa waxaa la odhan jiray cabdullaahi bnu qays cabdullaahi bnu qays ayaa la odhan jiray mansuubun ila alashcari waxaa loo nisbeeyey ashcar baa loo nisbeeyey ashcar waa kii timaha yaraa baa laga tilmaamaya jaddi alqabiila waa qabiilada ashcariyiinta la yidhaahdo awowgood weeye ashcarku jaddiga looma jeedo abuu muusa jaddulqabiila ah ee ashcar baa wuxuu yahay qabiilada abuu muusa alashcari ka dhashay ashcar baa u awow ah odayga ka soo farcameen ah waxaanay ka mid ahay min qabaa'il lyaman marka wuxuu ahaa saxaabi zaahid ah oo soom badan oo caalim ah oo cilmi leh oo faadil ah oo fadli leh oo qur'aanka markaa ku fiican oo cod wanaagsan waatuu nabigu ku yuhi sala allahu alayh wasalam laqad uutiita mismaaran min masaamiiri aali daawuud waxaa lagu siiyey cod wanaagsan oo codadkii wanaagsanaaye daawuud yacni markaa shabbaha ayaa lagu siiyey marka cod wanaagsan ayuu lahaa oo qur-aanka ku akhrin jiray qur-aankana in cod wanaagsan lagu akhriyo way fiican tahay waatuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam waaba soo marray xadiidkee zayinu alqur'aana biaswaatikum qur'aanka qurxiya oo codadkiinna ku qurxiya zayinu alqur'aana biaswaatikum si kale waa loo soo naqliyey zayinuu aswaatakum bilqur'aan labaduuma sax baa mise mid baa sax ah cayse ku noqotay ha waa garta qur'aanku waaba iska qurxsan yahay maxaa laga qurxinaya baaraka allah fiik waa saa loo sheegay weeye riwaayada loo soo wariyey zayinuu aswaatakum bilqur'aan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen inqalaba calaa bacdi ruwa ruwaadda qaarkood buu xadiisku ku dabagedismay oo wuxuu noqday xadiis maqluub ah marka macnaha loo jeedaana ma waafaqayo sidaas waayo haddii lahaa zayinuu aswaatakum bilqur'aan codadkiinna qurxiya oo qur'aanka ku qurxsada waxaa la qurxinayaa marka waa codka waxaa lagu qurxinayaana waa qur'aanka dee loo jeedaa in qiraa'ada la qurxiyo qur'aan mar waxaa looga jeedaa munazalka la soo dejiyey ee kalaamullaahiyaaba mar loo jeedaa marna qiraa'adoo akhrinta la akhrinayaa loo jeedaa marka waxaa laga tilmaamayaa qiraa'ada qur'aanka akhriyaysaan waxaa ku qurxisaan codadkiinnu cod wanaagsan ku akhriya si ay qiraa'adii u wanaagsanaato qiraa'ada akhrinaysa u fiicnaato qur'aankiina markaa qiraa'adii baa loo jeedaa qiraa'adii ayaa loo jeeda codadkana waa lagu qurxinayaa shayga la qurxinayaana waa qiraa'adii ka lagu qurxinayaana waa aswaaddii codadkii zayinu alqur'aana biaswaatikum abu muusa alashcari qolyaha shiicadu waa necab yihiin laba shay bay ku necab yihiin masaladii taxkiimkii inuu galay oo ra'yigiisuu ahaa labadaba in la casilo si fitno looga badbaado taa waa ku necab yihiin mid labaadna waa ku necab yihiin oo waxay leeyihiin dagaalladii cali safka cali ma raacinoo lama dagaal gelin ee labada dacalba waa ka tawaqufayoo waa ka gaabsaday gurigiisu iska laasimay safkaa iyo safkan toonna ma gelin saas aawaodeed waa necab yihi laakiin wax dembiyoo dee uu galay ma jirto tanna waxa weeye ijtihaadkiisa ayaa sidaas ay ula muuqatay labada mas'alaba fitna ka carar baanu u sameeyey inuu aanu cali ula dagaal gelin oo fitne ka fogaanayo ee nacayb cali hadduu ku jiro ee safka kaluu soo raaci lahaa mase soo raacin marka eedi lagu eedeeyaa meesha ma taalo wax lagu eedeeyaa meesha ma taalo abuu muusa alashcari wuxuu dhintay dhowr iyo afartankii sannadda uu dhintay waa laysku khilaafaa culammada qaar waxay yidhaahdeen laba iyo afartankii ama saddex iyo afartankii ama afar iyo afartankii bacdi kaleba waxay yidhaahdeen laba iyo kontonkii ama saddex iyo kontonkii buu dhintay waxaase loo badiyaa dhowr iyo afartankii inuu dhintay abulxasan alashcari wadaadka la yahay cali bnu ismaaciil wuxuu ka mid yahay tafiirta abuu muusa alashcari buu ka mid yahay waxaana filayaa inuu toddoba ka tirsado oo ka sideedaad ugu tago halkaa inoogu joogo wallahu aclamu subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub